bismillahi raxmaan raxiim si wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegantahay tahay labaiyo labaatanka bisha sideedaad ee agoosto sannada labada barnaamijka falanqeynta waxaad ku maqli doontaan faahfaahino dheeraada oo soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo markaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa kaas oo markaa ka dhacay ifka xalane sidoo kalena lala bartilmaameysaday xarunta dhulbixinta ee markaa ifka xalane ku taalla waxaa sidoo kale aad barnaamij ku maqli doontaan howlgallo ay ciidamada dowladda ka wadaan weli deegaan ka mid ah gobollada dhexe ee dalka iyadoo ciidamadu ay wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay doonayaan inay kula wareegaan deegaanno ka mid ah deegaanada gacanta ugu jira kooxda al-shabaab qodobadaas ayaan ku falaqayn doonaa saaxiibayaal barnaamijkeenna maanta sidoo kale xubintii kalamanaya qeybka ah waa mar kale iyo falaqaynta حيدنا love.

hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegno markana waxaa qarax ismiidaamin ah markaa oo laga soo buuxiyey gaari walxaha qarxa markaa lagu dhiftay xerada dhulbixinta oo kasoo horjeeda ifka xalane gaariga ayaa noociisa la sheegay leyla calaawi waxaana iyadoo ciidamada dowladda ay xabadaynayaan oo isku qarxiyay halkaasi waxaana uu galay goob kontarool u ah ciidanka oo ku taala agagaarka ifka xalane khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa jira sida la sheegay balse mm, ilaa iyo hadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxan ismiidaaminta ah lagama warhayo waxyaabihii kusoo kordhan waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga isla barnaamijka intaan ku guda jirnana haddii waxyaaba dheeraad ay kasoo kordhaan qaraxan halkan ayaan markaa idinkula socodsiin doonaa saaxiibayaal markana haddii aynu eegno gobolada dhexe ee dalka waxaa ka socdo howlgallo ay wadaan ciidamada dowladda iyadoo sidoo kale halkaasi ay la wareegeen deegaana dhaca oo saacdihii lasoo dhaafay ay ciidamadu qabsadeen maalmo ka hor waxaa odayaal dhaqan oo ku sugan deegaana ay haystaan al-shabaab ay fariin u direen dadka deegaanadan kasoo jeeda iyo sidoo kale kuwa ku suganba waxaana ay sheegeen in horin uu ka wado madaxweynaha soomaaliya halkaasi in ay iska qabtaanna ay tahay nabadoon xasan kacaan oo ka mida ah nabadoonada soomaaliyeed ayaa wax ka weydiiyey fariinta ay odayaasha dhaqanka ee ku sugan deegaanada al-shabaab ay joogaan ay u soo direen dadka kasoo jeeda deegaanadaas iyo dadka ku suganba waxa ay ka dhigan tahay iyo howlgallada ka socda gobolada dhexe ee dalka eh, alxamdulilah alxamdulilah warab alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin eh, dhammaan waa idiin salaamayaa radio kulmiya shaqaalaha iyo maamulka eh, saa u dhintihiin haddii aan ka jawaabo arrintaas howlgalka ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada degaanka ee la dagaalamayo khawaarista argagixisada al-shabaab howlgalkii bilaawday dib sifaynta dalka loogu xureynaayo runtii hadda waxa weeye waa guulo wax ku ool ah waa guulo waxtar ah waa mid farxadeed waa mid jihaad oo xaq ah nafta iyo maalkaba in lagu bixiyo ninkii kuwaan dirina dhiigoodu waa halaal maxaa jira ilaahaaba sheego kutubkiisa ku sheegay diinna sheego kumale dalna sheego kumalaho wakiilka ma maaho diinta iyo dalka iyo dadkana dawladda ah wakiilka ah niman wax dila oo dawlado shisheeye ku shaqeynayo waaye howlgalkaas marka wax ku oolka oo gobolada dhexa ah oo oo maamul goboleedka galmudug ciidamada dawladda iyo ciidamada degaanka ay ka wadaan oo madaxweynihii dalka soomaaliya uu joogo doctor xasan sheekh maxamuud maamul goboleedka dowlad goboleedka galmudug runtii waa farxad aada u weyn aada iyo aadaan ugu hambaliyeynayaa dhawaan odayaal al-shabaab ah ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaalka deegaanadaas waxaana ay sheegeen in isku dirka beelaha uu ka socdo magaalada dhuusamareeb oo madaxweynaha soomaaliya uu wado hadalkooda bal ka waran muxuu u dhigmaa odayaasha eh, al-shabaab eh, ama isku dirka ama iyagu meesha ay keeneen gacmaysiga eh, uu ka dhexeeyay in ummadda soomaaliyeed la dhaco hantidooda iyo naftooda iyo maalkooda la xalaalaysto waa xaaraan oda dhaqmeed ma aha dadka dadka isku diraaya ee fidnada ka tirinaa ho wanaagga aan ka tirinayna shacabka soomaaliyeed oo raayahooda ka fiirinaya ka fiirsanaynin waxa ka imaanaya waa niman khawaarij la shaqeeyaana sidaa yahay shabaabna gacansaar la leh runtii waxa weeye waktigii ahba gebagaba ah meel ay ku dhuuntaan ama ay ku cararaan ama ay ku baxsadaan male soomaalidu waxay ku bahmaahdaa yani harag sagaaro iga saka maleh hal qufuu deeqaa shabaab saaka meeluu ku fakaraa male iyagiyaa farxada ciddii gashane salaayay salaayay ka joogaan ama ha aadaan odayaal dhaqameed ama kuwa culamo isku sheegaah oo diinta been ka sheega oo khawaarijta ha noqoto naftooday baxsa leeyihiin dhinacna badaa ka xigta berigana waa lagu socdaa badda ku fakamaayaan hawena ku fakamaayaan adee howlgalladan marka maxay ku dambayn karaan deegaano dhowr ay ciidamadu la wareegeen dhowr iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay adeer hadda waxaad la socotiin ummadda soomaaliyeed dhibkay ku hayeen muddo shan iyo toban sano ah in iyaga dhanba dalka laga sifay rabo oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud uu dhaar iyo wacad ku maray inuu dalkan khawaarijta uu ka saaro shacabka soomaaliyeedna iyo ciidamada dowladda federaalka diyaaray u yihiin khawaarij yaa arka waa ka ama garka ha xiirtaano ama yooyoo ha iska dhigaano al-shabaab ummadda kumid maaha kuma fiiri kara hadda eh, birlugeytaas malaha inuu ku fiirso cudnaha haddaa uu kugu godo marka uu joogo eh, goobta uu ka dagaalamayo meel ka baxsan marka waxaan isleeyahay waxtarkii guud ee dalka iyo dadka ay dawladdu dabaalo qaaday xagga nabadgelyada dalka nabadgelyo ku soo dabaalo ummadu ay xur noqoto oon qashqashaad jirin hantidooda iyo maalkooda iyo naftoodana aan la waxyeelayna dowladdaa damaanad qaaday dowladdiina howlgalkaas waa ku jirtaa shabaab waxaan isleeyahay gobolada dhexe mhm. ma isbuuc waxaan qaadanaynay kusoo gabagaboobaan waxaan isbuuc dhamayn mhm. ayay kusoo gabagaboobayaan maxaa jirade dhibaatada ummadda waa dareen mhm. eh, gabadhaada keen naagta jirka usoo dir wiilka shabaab geli neefka neefka ugu qurxan qaad adeer waxaas waalad kala yimid ummadan waxooda xoog laguma dhici karo naagahoo gabdhihii iyo haweenka lama fuuli karo iyaga waa iska fuuraay diina sabo kuma lahayn mhm. naftaa ku jeclaatay gabahay la geshanaayeen mhm. yani cunugana shabaab ha galo habartana soo dira dugsiga waay ninkaa diintu kugu qaba waxa waaye diin ma ahayn hadda koobaan ismeersayna iyaga yaaba saas samaynaya waana soo gabagabeynayaa biidnillaahi kariim hadduu alle idmo howlgaladyada dad aqoon leh oo khibrad leh ayaa hogaaminaya naqadoon xasan hiluule cismaan oo ka mid kamida ah waddanada soomaaliyeed ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinayay fariin ay dhawaan ay soo direen xubna ka tirsan al-shabaab oo odayaal dhaqameed markaa eh, inay ahaayeen la sheegay sidoo kalena howlgallada ay ciidamada dowladda ay ka wadaan gobolada dhexe ee dalka ayaan wax ka weydiiyey hagaag saaxiibayaal falaqaynta ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho nooda ka imaanaya markalena waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay xaq miya xeer miya ma xishood la'aanba ma islaamka xogba anoon xiisa kuu qabi igu xidhatay faraqi arya bashiirow xagga aad u jeedaa mala waa xidigahe ninkii xoola ka dhacay ka dacwey xafiisyada war kalamaanay anugu waa aqaanaa sarbeebtiinna iyo waxaad u socotiine ma tigtogaad isticmaashay haddii la xidhi maxaa idinka galay war tala garaambiyoonay waan xakisbiidalka daryaleri khiyaamadeeyo wangaalaan kuga ogaaye wambiidxaa kugu raacaaye mar hadda kalamaana ismiirso ingiriis ma ahayn war kalamaanay war mahaysiine nin odayaa saaka markuu salaadii subax masaajidka ka soo laabtay meeshii uu ka sugaayay in gabadhiisu koob qaxwaa u karanto waxau arkay gabadhiioo murugaysan waar miyaa loo soo dhacay bakooliye haytay wareer jacaylku xanuun maaha war warkayga dhexgelin nina gabadhiioo murugaysanoo warkay weliba waxay ku calaacalaysaa adduunkaani wax la joogo male asagoo la yaaban gabadhii iyo murugada haysa iyo waxa ay ku hadlayso aa ah, wiil dariska ahweridda ka soo galay intuusan ciddii kala salaaminowna gabadhii la hadlay wuxuuna yidhi walaalay dalkaani joogis male masiibaana ka dhacday ayaduna waxay ugu jawaabtay nolosheennu halisay ku jirtaa aabbihiiyoona mar kale sii nacay ayaa inta kursigii ka istaago urur meendhayskow yaa la dilay waana isfiirfiirsheenoo waa u jawaabi waayeen aabbihiiyaana mar kale ku celshoo yidhi ii sheega masiibada dhacday iyo cidda la dilay wiilkiiyaa hadloo yidhi adeer waxa dhacay wax la sheegi karo maaha aabbihiiyaa yidhi cuduraa dilaacay mase dhulgariiraa dhacay mase col baa yimid gabadhiyaana soo boodoo tiri aabba col maxaa laga wadaa kadibna aabbihiioo yaaban wuxuu yidhi war hadda markaan masaajidka ka soo baxay wax dhib sheegaya ma maqale ii sheega waxa aad la murugaysantiinood ka hadlaysiin hal maraana labadoodi inta soo boodeenay waxay dhaheen ma ogid miya in tigtog la xidhayo aabbihiina subxaan allah uu inta yidhi kursigiisii ku laabtay oo urimaandheysku isku adduunya ma joogno wixii la xiro waa la soo daayaa ciyaalku maxay la kurboodeen adiga laftirkaada isku adduunya ma joogno war waxaa maqli jire laba kala barida kala warla abbow waa ka dhacsan yihiinno waan walla weynay warafiyo shimbirihi war iskuma hayaan waya araglaanayba aryaa waaqlo wax walba shuqul kuma lihin sidaad u dhahayseen berigaad ugu dareedeen somaalilanna waxay tiri ununka xaggaanya tigtog lagama xiri karo wan ekisbiidna iskaba dhaaf telegramna warkii haye muga waxaan la yaabanahay fisqiga waxaas lagu faafiya waxaad ka dheefaysiin now war cabdulla war mahay sida ixtiraafkaa lagu raadinaya war saddexdaanu in la xidhan waa astaahileen sababtoo ah hadda ka hor dembiye ay wada galeen oo maxkamadda ciidamada la geeyey mawshuuta muxuu ku xakumay war warkaa dhexgelina tigtok arrin ka bilaabatoo laysku dilay wiilaa toogasho loogu xakumay boosaasena waa ogeydeen arrin tigtok ka bilaabatay qoyska masaakiintaa nimankii ku dheelmaday in maxkamaddu xakuntay wani kisbiidna waa ogtihiinoo qamaarku dad badanoo ceyrteeyey reeb ninka sargaalka ah oo askarta inta qoryihii ka qaatay qamaarka ku dheelay ee maxkamaddu xakuntay mid reerkiisoo dhan laayana waa jiray qoysaska ku burburana milyan kama yaraan la yidhi talagaraamna waa ogeydeenoo ninkii maxkamadda la geeyoo sixeroolaha lagu eedeeyey waa tii la yidhi muuqaallo anshaxumaha u gabdhaha uga faafi jiray aakhirkiina la xakumay dayaxaa dibay xalay intaan daawanaayo indhahay gu daali warkalamaanay adduunka war la haye doctor axmed ciise almacsaraawi waxa uu yidhi eh. dadkii hore eh. muddo badan ayay quraakhrisu fadhi jireen eh. iyaga oo aan daalaynin dadka hadda joogana maalintii oo dhan taleefankay dul fadhiyaan iyagoo tigtog iyo kala daawanaya waxaana ogaaday buu yidhi qalbigu wuxuu jeclaado inuu wakhti badan siiyo isagoo aan ka daalayn bowshariya khayr qofba kuu doon wakhti ku bixiyaa war bashiir maxamed xirsiin wuxuu yidhi jiilka maanta jira tigtog la'aan waa u tolla'aan anaba waa gabar inta la tuma tigtoka tollaayay tollaayay ka dhacleh war abwaan bashiir maxamed xirseeno cubtan buugu mar dhow qorayoo la yidhaha dhimaal dhaqan waxa uu uga hadlay qaladaadka ku jira dhaqanka iyo dabeecadaha soomaalida erayada ugu horreeyaan ka xusi karo waxaa ka mid ah jirjaroolanimo gardiidnimo ballanxumo diradirayn xilkasnimo darri dulqaadyari abaaldhac hubsiima la'aan tanaasul la'aan quuriweyto amarku taaglayn iskaashi diidnimo danaysi iswargelin la'aan iyo qaar kaloo badan war buuggaasi ma dhaqanka soomaalidu shaybaan u ahaa war ninkuma dhakhtarka dhaqankaba war dhakhtar mee dhaqan ilaaliyu madeyow hadda ninkaas xaa ku caydamaba taqaanidii war madeyow dhakhtar baysukee qoray adna weyli ma adna weyli ma yaa dheegi jiray bashiirow adina baaweh iyo ku tabti war kalemaanay warka waa naga qasteene cabashada dhallinyarada waxaa keenay amar ka soo baxay wasaaradda isgaarsiin isgaarsiinta iyo teknolojiyadda waxayna shirkadaha isgaarsiinta ku amartay inay soomaaliya ka xidhaan wani kisbiid tigtok iyo telegaram warbaw dadkayna isgaarsiiyaan baa la rabay kala goynhayaan waar annagu mar hore aanu goonay dee war isgaarsiintoobanadheega boostada yana jarjarta intakdamboyti war korontadu waa balaasiya maynis madeeyow warkalamaanay warka ma hubsatiina madaxweynaha tigtok bilaal bulshaawi oo taageerayaashiisa tigtok la hadlaya wuxuu yidhi isdejiya dowladda wadahadalaa noo socda waxaana kala hadlaynaa inaan tigtoka la xihin jirin sababtoo ah dhalinyaro badanna dhaqaala ka hesha dhallinyaro badanna waxay u isticmaalaan si wanaagsan inta sida xun u isticmaasha dartood inaan tigtog lu xidhana codsanayaa uu yidhi ee tilaabo kale laga qaado warbow madaxweynaha tigtog cabdikuusho wasiiradiisa mugu raacsan yihiin war madaxweynaha tigtog mataqaaniina taageerayaal badan u leeyahay wuxuu yidhi arrintan haddaan laga fiirsan banaanbax yaab lahaa dhici doona war bilaal burshaawi hata ka hor markii shaahi buluuga ah hargeysa ka waraabi oo li hidhi maynbinaan baha waayen adeer qaranka somalilan laguma ku banaanbaxoiwar banaanbax ayaantaanuu socdayma mid kale bilaaday rabaan war banaanbaxina jawhar iyo beledweyneba waa ka dhacay dhimasho iyo dhaawacna waa ka dhasheen bow alaab kale miyaysa jabiyeen warna miyaana yaabanaa sheegow dowladda janag ma ku weelna markii hore war biyadhu lagu arag lagana dhowr miyaada maqli jirin waaradeerayaalow somalilan tigtok kama xidhi kartaanana daaya warba waddada goojacaddi lama xihin aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi ya beenya magriya miisaankaa eh. saaraan maalmaahan eh. murun yaa beenya magriya miisaankaa eh. saaraan maalmaahan waan wallaweynay war ma haysiine madaxweyne muuse bixi khudba culus bu ka jeediyey burco maysxasilay war ma ciidanow tababar soo xihay warba waddada laasaanoo taraafka ma joogto war bashiira warka hanaga dhex gelin weli gooja cadda waanu joognaye muuse wuxuu yidhi xilkii xusbiga waan iska wareejiyey buu yidhi war xilka xisbiga laguma haysan xilkii madaxweynaha ma wareejiyey war warka ma sugtaana waa iska qaylisaan aane muuse biixi abdi xidiid baa layidhahdaa madaxweynaha waaqlow xildiid hadowda axaad kula dhegan tihiin kama leexatiin oo ma aha ka tagiye bow muuse biixi wakhtigiisuma dhammaado miya war bashiir dheer waadna dani xisaabi war kalemaanay war mahaytana koonfur galbeed haddii hasinku warama jari geeka oo dhegaynsada galmudug iyo inay ka jarta hayahee madeeyow ma berkaasaad u baxday war abdulow dadkii berkaasaa andudey aniina ka darsamey wal oo la sheegay oo dhagansoo he warka hayahe soo wadhe mugga meel eedinki kubahi tuulooyin eelbuur hooseedaanga luttumarsiyenga leeri dhuusumareeb haani kubaheena tuulooyin kale iyoona luttumarsiyenga leeri haani shabeellaha dhehe kubaheena huduudda galguduuda hoo osaska galeenga leeri marka dadkaas bilaay malan bilaawa sanbogoradaasana waa la kala bahahayaa saadaha soo sooda lishaymahayo yalayin waarmadayo waxaan lagu buuqin orodoo reeriinaad warya meelana kudahoa ilaasaanood mee warbawa shabaabku meel kastoo soomaaliya joogta dhib ku hayaane qoladan cagta marinaysa dee garab ha la war kalemaanay war waraysiine xasan cabdulla calaso wuxuu yidhi beenayaanta laysla dhex marayay maantay rumowday waxaana maanta cod la wadageliyo uu yidhi amiir daahir calasow absuge iyo amiir maxaad jiinow labaduna laba ummadda dhibay ay ahaayeenoo galguduud iyo shabeellada dhexe ka soo kala jeeda shabaabka dhulkaa joogana iyagaa ugu tun weynaayo uu yidhi dowladduna marar badanay geeridooda been ka sheegtay laakiin hadday run noqoto saakaa halgod la wadageliyaa la yidhi labadooda war xasan cabdulla calasow oo furinta ka soo hadlaya wuxuu yidhi khawaarijtu waa niman gododkoodii adduunyo ku qotay iyagoo nool ciqaabka ay dadka ku hayaan midaynat naftooda ku hayaana ka badan dhulka naftiisana dhib kaleay ku hayaan waxaana maqli jiray buu yidhi shirib ahaa ama arlada iyo bahey aakhiro eeda sheegataa warshilaawe cabdulaahi xerow wuxuu yidhi markii leesjiljilay ee dagaal la isku joogteeyey jiljileeca koodaa baqay dhabarka jeedjeene jilbisyada sidoodo kale godad u jiifteen jirix iyo juqday wadagaleen jabada hoostoode jaqantida kuwa cabay nafturociin ka daajidaye jadiinkaa qalala waayagii waaye juur falay aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi shabaabow eh. godkaashaayaaya geedkoorta eh. waxaad gaasha la agaaguuda godgaashaayaaya geedkoorta eh. waxaad gaasha la agaaguuda war cabdulla waxaa kaloo la yidhi gafuur duubata iyo indhaha good ku xidhataba gardaroy gardaroy godkaagii wataa lagugu soo galay yidhi wixii calanka soomaaliyad looga dhigay gaalka amay diinta uga saarayeen anigu ma aqaane iska daa fircawn baa dhaliya waa abuulahabe haddii kaa galmudug iyo buntland ceeb yar laga sheego facebook dagaalkii ka dhaca amase yuutubka qaxootiga tigtogan guryaha laga kireeyeen oo durbanba qaxooti bay noqdeen reer tigtog war waxaa kaloo la yidhi haddii aan tigtog jirin hees lama jeclaadeen haddii aan tigtog jirin dhalinyaro ma jaasteen haddii aan tigtog jirin haweenkaba ma aragneen haddii aan tigtog jirin jilbaabada ma tuureen haddii aan tigtog jirin laysma wada jijibiyeen haddii aan tigtog jirin jaalanjaba ma aragneen haddii aan tigtog jirin hees shacbuura ma qaraxdeen haddii aan tigtog jirin waaliduba ma joogteen warabdikuusow haddii aan tigtog jirin hablujaas ma dheelen haddii aan tigtog jirin jilbaabada ma tuureen haddii aan tigtog jirin laysma wada jajabiyeen haddii aan tigtog jirin balaayaba ma joogtin warbahiira waxaad ka tagtay jaalaley ajaaba ajabi yaa jaalaley yaa jaalaley fariimahaasi iyo xubintaasi kalema waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble kiise ayaa farsamaynaya intaa barnaamijka midla ayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo